bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alih وasxaabih ajmaciin ama bacdu qala اlmualifu raximah اllahu tacaala <clears throat> aلthaliثu alijaazaةu waxaan soo haynay kitaabka ikhtisaaru culuumi اlxadiid waxaan ku dhex jirnay anwaacu الtaxamul wa siyaqu ladaa ayaan soo haynay waxaan ka soo baxnay alsamaacu min lafdi shaykhi iyo alqiraa'atu cala shaykh oo laba qaab oo xadiidka lagu soo xambaaro ah halkan wuxuu gelayaa alijaaza oo dariiqada saddexaad ah alijaazatu marka lugatan waa alidnu waa idin macna ahaana isdilaaxa waxaa weeyaan sheekhu inuu idmo ardaygiisa oo u idmo marwiyaadkiisa kulligood ama qaar ka mida inuu ka wariyo ayb arkaan ayay leedahay arkaanta ijaazada waa mujiiz iyo mujaazun lahu mujaazun bihi iyo siiqo mujiiz waa ninka ijaazaynayo ijaazada bixinaayo mujaazun lahu waa midka loo ijaazeynaayo mujaazun bihi shayga ijaasada lagu bixinayo waaye iyo siiqo afartaa rukni ayay ka kooban tahay iyada marka xukunkeedana ilaa afar madhab ayaa ku jirto waa bannaan tahay eh, yacni ma bannaana waa qowl waxna laguma warin karo mana lagu camal fali karo wixii ijaaso lagu wariyey qowlka labaadna yajuusu alcamalu duuna ariwaayati wixii ijaaso lagu wariyo waa lagu camal fali karaa laakiin waxba laguma warin karo maadaama aynan ahayn samaac oo sheeqii xadiidka aan laga maqlaynin tan saddexaadna waa cagsi oo riwaayadaa bannaan tajuusu ariwaayatu biha duuna alcamali in wax lagu wariyaa waa bannaan tahay laakiin ma lagu camal falaayo shaygii ijaaso ku yimaado ma lagu camalfalaayo waa qowlka daahiriyada ay qabaan qowlka afaraadna waa jaa-isatun riwaayatan wa camalan qowlka afaraad marka waa bannaan tahay in waxna lagu wariyo laguna camal falo haddii ay shuruudeeda waafaqdo waana qowlka raajixa oo jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan ayb wariwaayatu biha marka iyada martaba ahaanna da samaaca iyo qiraa'ada ma gaarayso nooca gadaal ka imaan doono munaawaladana ma gaarayso oo marka inay munaawalada ka dambayso ayaa xoog badan ayb oo suyuudi munaawalada markuu ka hadlayay saasuu sheegay ayb oo munaawalada ayay fadileen oo munaawaladii marka inay ijaazadii ka horeyso wa sabquhaa ijaazatan wadax inay munaawaladu ijaazo ka horeysa ayaa cadow leeyahay munaawalada marka waan u tegi doonaa sheekhu kitaabkiisuu seena ardayga markaasuu leeyahay iga weri kitaabkan marka taas iyo kitaab la-aan ijaazo un oo aan ardaygii waxba loo dhiibaynin munaawalada oo maqruuna bilijaaza ayaa fiican horeysana wاriwaayatu biha ijaazadii in wax lagu wariyaa jaa-izatun waa mid bannaan cinda aljumhuuri jumhuur ahlicilmi agtooda way bannaanta in wax lagu wariyo wadaca alqaadi abulwaliid albaajiyu abulwaliid albaaji saaxibu kitaabi almuntaqaa weeyaan oo muwada ayuu sharxay a imada maalikiyadana uu ka mid yahay wadaca alqaadi abulwaliid albaajiyu alijmaaca ayuu sheegay calaa dalika oo wuxuu leeyahy inay in wax lagu werin karaa waa ijmaacuu sheegay laakiin ijmaaciisaas sax maahan waa laga daba tegay sidaan arki doonno khilaaf inuu ku jiraana raajix ah inkastoo qowluljumhuur uu yahay sida uu isagu ijmaaca ku sheegayo wanaqadahu bnu salaax ibnu salaax waa naqdiyey waa buriyey warkaas muxuu ku buriyeyna bimaa rawaahu rabiicu can shaaficiyi annahu manaca shaafici wuxuu diiday min alriwaayati bihaa ijaazada in wax lagu wariyo waa reebay haddii ardaygii la yidhaahdo wax allaale wixii aan wariyey waa kuu ogolaaday waana kuu idmay waana iga warin kartaa sidaas marka ninkaas wax kasta oo sheekhaasu leeyahay ma uga warin karaana jumhuurku waa ku warin karaa bay dhaheen abulwaliid ijmaac buu sheegay inuu ku warin karo ijmaacaas waa buriyey ibnu salaax wuxuuna ku buriyey riwaayadan alrabiic bnu sulaymaan almuraadi shaafici uu ka warinaayo oo shaafici uu yidhi inuu diiday ama uu manciyey min alriwaayati bihaa ijaaza in wax lagu wariyo marka ijmaacii waa buray marka wa bidalika sidaa oo manciga ah ayaa qataca almaawardiyu maawardi uu gooyey abulxasan almaawardiyu saaxibu kitaabi alxaawi xaawiga ninka iskale alxaawi alkabiir ayb waa kitaab marka furuucda shaaficiyada ku saabsan alxaawi alkabiir iyo alxaawi sagiira kala jira alxaawi sagiirka qaswiniya iskale kabiirka uu leeyahay isaga marka waa marjic madhabta xaggeeda ayb adabu lqaadi ayuu sidaana ku yidhi warkan wa bidalika qaطaca almaawardiyu sidaasuu gooyey wa casaahu ilaa madhabi shaaficiyi ayuuna u tiiriyey wa kadalika sidaadaas oo kale qaطaca bilmanci in ijaazada in lagu wariyaa in la manciyo waxaa gooyey alqaadi xusein bnu muxamed almarwasiyu qaadi xusein saaxibu tacliiqati waa tacliiqada iyadana furuucda shaaficiyada ayb aimada khuraasaaniyiintu ka mid yahay shaaficiyada isaguna sidaas uu gooyey wa qaalaa waxay yidhaahdeen alqaadi xuseyn iyo maawardi low jaazat alriwaayatu hadday riwaayadu bannaanaan lahayd in lagu wariyo bilijaazati ijaazo la labadalat irixlatu rixladaba waa iska baabi'i lahayd ninku yacnii inuu rixlaysto maba uunan u baahdeen qofkii uu meel ku arkabuu dhehi lahaa ijaazo isii bis inuu u tago xadiidkii soo taxsiiliyo maunan u baahdeen ayb oo rixladii xadiidka ayaaba meeshaas ku baabi'i lahayd buu leeyahay wakadalika sidaadaas oo kale manciga ah ayaa ruwiya can shucbata bni alxajaaj laga wariyey iyo wa gayrihi min aimati alxadiidi wa xufaadihi ayb wa miman abdalahaa ijaazada in wax lagu wariya dadka buriyey waxaa ka mida ibraahimu alxarbiyu ibraahim alxarbi isaguna ariib kitaab gariib a ah buu leeyahay oo gariibulxadiidka yuu aada uga hadlaa wa abushaykh moxamed ibnu cabdillaahi alasbahaaniyu waa saaxibu kitaabi alcadama kitaab asunna waa leeyahay caqiidada uga hadlo aan ibnu teymiya uu sheego laakiin aanan arkin iyo wa abuu nasrin alwaayiliyu sijziyu abuu nasr asna sidaasuu ku tegey ayb alwajiiz fi dikri lmujaazi walmujiiz ayb yaa lagaga soo guurguuriyey waxyaabahaas ayb kitaabkaasaa lagaga soo guuriyey inuu sidaa qabay abu nasri alwaayilina laba kitaab ayuu leeyahay alimaana mid la yidhaah oo weyn caqiidada iyo ka qora masalatu alqur'aan qur-aanku kalaamullahi inuu yahay markii dambena risaalo wuxuu leeyahay risaalatu abi nasr ilaa ahli zabiid waxaana lagu magacaaba alraddu calaa man ankara alxarfa waasawt taasaa madbuuca hadda mutadaawal uma hiya aqsaamun waa qaybo ayuu yidhi marka ijaazadii intaas waa khilaafkii ku jiray iyo waxyaabahaas uma hiya aqsaamun ijaasadu waa qaybo axaduhaa qeybka hore axadu alaqsaami ijaazatu min mucayanin limucayanin fii mucayanin ijaazatun ijaaso waay min mucayanin qof la yaqaano mucayan ah xaggiisa ka ahaanayso limucayanin u ahaanayso nin mucayan ah fii mucayanin shayga la ijaazeynayana ou yahay mucayan marka mujiizku waa mucayan mujaazu lahwgi waa mucayan mujaazu bihigana waa mucayan bian yaquula waaba inuu yidhaahdo ajaztuka waxaan kuu idnay an tarwiya cannii inaa aniga iga warisid haada alkitaaba kitaabkan kan ah waxa dhan marka isla cayiman yihiin ajaztuka ka waa cayinan tahay adiga ayb an tarwiya canii waa cayinayha qofka ijaazada bixinayo haada alkitaabana waa cayinaya ishaarow ku cayinaya aw haadihi alkutuba ama kutubtan wa hiya almunaawalatu ayb ayb wa hiya iyaduna almunaawalatu oo yacni noocan munaawalo oo kale noqonee buu ka wadaa kitaab laysu dhiibayo kale mar haddii farta lagu feeqay kitaabka fa haadihi midani jaa-izatun weeyaan cinda aljamaahiir xata ahaahiriyatu xataa daahiriyada waa banaynayaan laakin khaalafuu fi lcamali bihaa laakiin daahiriyada waa lagu werin karaa bay dhaheen laakiin waxay khilaafeen fi lcamali biha ijaazadii in lagu camal falo in lagu weriya waa ogolaadeen in lagu camal falo laakiin mayay dhaheen liannahaa fii macna almursali cindahum maxaa yeelay agtooda mursal oo kale ayay ka tahay oo inqidaac baa ku jira idaa lam yatasil isamaacu maqalkii sheeqa laga maqlayba hadduunan xiriirin waa mursal oo kale dhaheen inqidaac baa ku jira leanna wax aadan maqlin waade waxaa werinaysid nacam oo xadiidkan nebiga aad ka warinaysid iyo kan iyo kan midna adiga gaargaar ugama maqlin ninkan wax duuduub uu ku yidhi waa kuu ogolaaday waxba kama dhegaysanin laakiin ayb inqidaaca meeshaas ku jirayay dhahayaan daahiriyada athaani nooca labaad ijaazatun limucayanin waa ijaazo limucayanin mid la cayinay ee la yaqaanay farta lagu fiiqay loo ijaazaynayo fii gayri mucayanin laakiin wax aan la cayinin baa loo ijaazayna mislu an yaquula waa inuu yidhaahdo ajaztu laka isaga waa la cayinay marka waxaan ku ijaazeeyey an tarwiya cannii inaa iga warisid maa arwiihi waxa aan warinaayo aniga marka maa arwiihidan soo kuma jirta marka mucayan maaha mucayan waxaa leedaha wuxuu farta lagu feeqi karo ayib aw amase maa saxa cindaka waxaan kuu ijaaziyey inaad iga weriso wixii agtaada ka ansaxo oo min masmuucaatii wa musannafaatii aniga waxaan maqlay iyo kutubtaydaba ah de waxa adiga agtaada ka ansixi doona yaa oghay lama oga mucayan maaha wa haadaa mima yujawizuhu ljumhuuru aydan tanna waa waxa ay jumhuurku banneeyaan sidoo kale riwaayatan wa camalan in lagu wariyo in lagu camal falo labadaba alilmaac qaadiciyaad saasuu sheega athaalisu kan saddexaad alijaazatu waa ijaazo ligayri mucayanin mid aan mucayan ahayn baa loo ijaazaynaya mislu an yaquula waa inuu yidhaahdo ajaztu lilmuslimiina muslimiintaan u ijaazeeyey ow amase lilmawjuudiina dadka hadda adduunka joogo ow liman qaala laa ilaaha ila allah qof kastoo laa ilaha illa allahu yidhaahdo waa u ijaaziyey mucayan maaha iyada mujaazu lahwgii baan mucayan ahayn ibnu mandaa saas sameeyaa leeyi ajaztu hada lilmuslimiin ayuu muslimiinto dhan ayb oo ibnu mandaa saasoo kale laga wariyey wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa midani alijaazata alcaama ijaazada caamka baa midaan la yidhaahdaa ijaaza caama ayb lianna liman qaala laa ilaaha ila allahu iyo lilmawjuudiina iyo lilmuslimiina iyo kulli cumuum ayaa ka muuqdo waqad ictabarahaa taa'ifatun min alxufaadi waqad ictabarahaa waxaa ictibaariyey oo wax ka soo qaaday daa'ifatun min alxufaad daa'ifo xufaadda ka mida waalculamaa'i fa miman jawazahaa dadkii baneeyey waxaa ka mid a alkhatiibu albaqdaadiyu ayb kifaayada sida uu ku tilmaamayo wa naqalahaa can shaykhihi ayuu kasoo guuriyey alqaadi abiayib aabariyi ayb culamada shaaficiyadu kamid mid yahay sheykhu abi isxaaqna wou ahaa abi isxaaq ashiraazi wa naqalahaa abu bakrin alxaasimiyuna waa soo guuriyey can shaykhihi abilcalaa alhamdaaniy alxaafid ayuu kasoo guuriyey wa wagayrihim min muxaditsi lmagaaribati raximahum llah waayahay ijaazadan caamka qolooyinkaas marka waa ogolaadeen wa ama alijaazatu lilmajhuuli hadda waa caam midaan hadda uu sheegaya waa majhuul ayaa loo ijaazayna aw bilmajhuuli bacda hadduu geliyay maxay noqonaya marka waa mujaazu bihiga marna waxaa majhuul ah qofka loo ijaazeynaya marna shayga la ijaazeynaya majhuul ah oo jahaala ku jirtaa fafaasidatun faasid midaas ayib see noqone maalan wuxuu leeyahay ijaaza limajhuul waa sideena ajaztu limuxamed bni khaalidin dimashqiy waxaan u ijaazeeyey buu yidhi moxamed ibnu khaalid addimashqi waqtigiisana dad badan ayaa magacan la yidhaahdaa moxamed ibnu khaalid addimashqi waa badan yihiin labaatan baa joogta maalan isagana ma kala saarin wuxuu yidhi ajaztu haada limuxamed ibni khaalid yaa waayo marka kee u jeedaa lama oga waa marka mujaazu lahwgii baa jahaala ku sugnaatay oon la garanaynin de marku liman qaala laa ilaaha ila allahu yiraa waa la garanaa ogood waa tilmaan ile waa caamkaas nacam liman qaala laa ilaaha ila allahu muslin oo dhana u jeedaa soo ma arkeysa middan laakiin mid buu u jeedaa laakiin midkii lagama dhex yaqaan labaatankan nin hadhow hay dhihin midda kaleba lama yaqaan qofkeeda ha saas ha dhihin ayb marka uu leeyahay mujaazubihiga ay ku jirto mujaasu bihiga marka ay jahaalada ku jirtana maxay noqone ajaztu ajaztuka adiga waxaan ku ijaazeeyey ajaztu laka kitaaba sunan waxaan ku ijaazeeyey buu yidhi kitaabka asunan qofkiina waxaa laga yaabaa marka inuu leeyahay saddex kitaab oo mid walba asunan asunan ama inuu wariyo kutub badanoo sunan sunan sunan sunan wada ah matalan waxaa laga yaabaa abu daawuudkii buu werinaa tirmidigii buu werinaya nasaa buu werinaa ibnu maajihii buu werinaa kee laga wadaa marka asunanaa la yidhi soo marka jahaala kuma sugna marka markaasna waa marka uu mujaazubihiga bihiga ku sugan yahay ajaztu laka almusnada musnad waa badan yahay kee waay marka waa yahay fafaasidatun middaas waa faasida maxaa la wariyaabay lala garan maayo walaysa minhaa mana ka mid ahan buu yidhi maa yaqacu waxa dhacayo min alistidcaa'i ee dalab ah u yeerasho ama dalbid ah lijamaacatin u dhacaayo lijamaacatin marka yaqacudow ku tacalluqaya lijamaacatinna u dhacaayo jamaacada oo musamayni la magacaabay magacyadooda la qoray laa yacrifuhum jamaacada oo uunan garanaynin almujiizu midka ijaazaynayo ow laa yatasafaxu ama uunan baarbaaraynin ansaabahum nasabyaalkooda walaa ciddatahum iyo tiradooda fa ina hada saa'iqun shaaicun maalan sheekhi qoraala loo keenay arday badanaa ku qoran meesha marka fulaan fulaan fulaan fulaan fulaan fulaan fulaan sheekhi mid mid uma yaqaano wejigooda iyo ansaabtooda iyo ma yaqaano laakiin dadkan dad jiro waaye wayna keensadeen ayaga qoraalkan markaasuu sheekhi ijaazadii u qoray markaasoo kale maaha mujaasulahwgii majhuul waaye ma la dhahayo mujaasulahwgu majhuul maahane waxay u la mid tahay sheekhu markuu xadiidka akrinaayo dadka uu u akrinaayo magacyadooda iyo ansaabtooda inuu yaqaan qasab maaha haddana way ka werin karaan sow maaha tiyo kale kitaabkii markii la dhegeysto samaacaadkii baa lagu qoray dadkii dhegeystay kitaabka waxaa laga yaabaa sheekhu inuunan aqooninba nasabkooda iyo ciday yihiin iyo waxaas taasoo kale ay la mid tahay buu ka wadaa wajiyaalkooda marka iyo magacyada inuu isku feerfeeriyo iyounan samaynin fa ina hada saa'iqun shaa'ic kamaa laa yastaxdiru sida uunan u istixbaarsanaynin almusmicu sheekha xadiidka akhrinayo ansaaba man dad nasabyaalkooda yaxduru soo xaadiraya majlisahu majliskiisa walaa ciddatahum iyo tiradooda midna sida uunan u istixbaarsanaynin wallahu aclam ayb jamaacadan eega marka haddii ay samaacaad qortaan ama ay magacyadoodii qortaan ee uu ijaaseeyo isagoon dadkii wejiyadooda isku feerfeerinin dhib male taas walow qaala haddii uu yidhaahdo ajaztu waxaan ogolaaday oon ijaazeeyey riwaayata haada alkitaabi kitaabkan riwaayadiisa liman ayaan u ijaaseeyey axabba jeclaysto riwaayatahu canii inuu anigaiga wariyo kitaabkan baan ijaazeeyey waxaan u ijaazeeyey ninkii jecel inuu iga wariyey faqad katabahu abulfatxi maxamed bn xusein alasdiyu wou qoray wasawaqahu wasawaqahu kayruhu keyrkiina waa baneeyey wa qawaahu bnu salaaxna waa xoojiyey ijaazada caamkao kale la lamid tahay midan waa ninka ninkii doonaha iga wariye waa lilmuslimiin isagoo yidhiyo kale wakadalika low qaala haddii uu yidhaahdo ajaztuka aa ku ijaaziyey weliwaladika ilmahaaga wa naslika abtirkaaga dadka galo wa caqibika ciribtaada riwaayata hada alkitaabi kitaabkan warintiisii baan ogolaaday ow maa yajuuzu lii riwaayatuhu ama wax allaale waxa aniga ii bannaan warintiisa ayb faqad jawazahaa jamaacatun jamaaca sidaas bannaysay ogolaatay minhum abuu bn abi daawuud ayb ayaa ka mida qaala lirajulin ninbu wuxuu ku yidhi ajaztu laka waliwlaadika walixabali lxabala wuxuu yidhi waa ku ijaazeeyey ilmahaagaan u ijaazeeyey cunuga uurka ku jira kow dhalo ayaan u ijaazeeyey wahaakada wa low qaala haddii uu yidhaahdo ajaztu liman yuujadu min bani fulaan qabiilo hebel ninkii qof kastoo laga helo yaan u ijaaziyey faqad xaka alkhatiibu jawaasaha buu sheegay ka xikaayooday can ilqaadi abi yacla bni alfaraa alxambaliy wa abilfadli bni camruus almalikiy waxakaahu ibnu sabaaqna ibnu sabaaq saaxibu shaamil shaaficiyadu ka mid yahay can daa'ifatin buu ka xikaayooday isagana uma dacafa dalika dabadeed waa daciifiyey waqaala hada yubnaa waxaa lagu dhisayaa cala ana alijaazata idnun aw muxaadathatun ijaazadu inay tahay ogolaasho ama isla waramid ayb idinkana hadda qof joogo ayuu u dhacaa qof aan joogin hadda kadib in la heli doono in kale aan la ogeyn ayb kuwan kale laakiin ajaztu laka weliwaladika markuu leeyahay waxaa weeyaan asalkii baa joogo faraci baan hadda la ogeyn marka iyada waa layska ogolaana faracaas asalkan uu taabic isaga noqona ayb laakiin tan ninka ugu horeeyo loo ijaazeynayba maba joogaba kaas ninka ugu horeeyaa joogaba wakadalika dacafaha bnu salaax wa awrada alijaazata liطifli asagiiri aladii laa yukhaatabu milahu wuxuu soo arooriyey ijaazada cunuga yarkaa loo ijaaseeyo oo isagoo kale aan lala aan lala khiaabin ayuu kusoo arooriyey wadalika alkhaiibu wadakara alkhaiibu khaiib wuxuu sheegay annahu qaala lilqaadi abiayib inuu ku yidhi ina bacda asxaabina qaala asxaabteenna qaarkood waxay dhaheen laa tasixu lijaazatu laa tasixu alijaazatu ma ansaxayso ilaa liman yasixu samaacuhu ilaa qofka samaaciisu ansaxaya maaha ninkii xadiidka naqli samaaciisu ansaxaya ijaazana u ansaxa faqaala wuxuu yidhi abu ayib qad yujiizu algaa'iba canhu nin ka maqan ayaa laga yaabaa inuu iijaazeeyo nool laakiin walaa yasixu samaacuhu minhu gaa'ib samaaciisuna ma ansaxayo inuu yani wuxuu diidayaa haddii la yidhaha ijaaso waxaa loo ijaasayn karaa qofkii samaaciisu ansaxaayo saa darteed ilmo yaryar looma ijaasayn karo ilaa samaacoodaba ma ansaxayo hadday aada u yaryar yihiin hal sano iyo laba sano cunug jir wuxuu leeyahay waxaa lagu soo aroorinayaa ninka haa'ibkee maqanba samaaciisu ma ansaxaayo ijaasadiisuna waa ansaxe ishkaalkaas u keena ayaa imaanaya uma rajaxa alkhaiibu khaiibu lbaqdaadi wuxuu rajaxay sixata alijaazati lisagiiri cunuga yarkaa loo ijaazeeyey inay ansaxayso qaala wahuwa aladii ra'aynaa waa sidaan aragnay buu yidhi kaafata shuyuukhinaa yafcaluunahu shuyuukhdeenna badankood inay samaynayaan taan ku aragnayo yujiizuuna lilatfaali ilmaha yareeray u ijaazeeyaan min gayri an yas'aluu iyagoon su'aalin can acmaarihim da'dooda walam narahum ma aanan arkin ajaazuu inay u ijaazeeyeen liman lam yakun mawjuudan fi lxaali wallaahu aclam qof hadda aan jooginna maynan u ijaazeynin ilmaha yaryarkana waa u ijaazeeyeen marka labadaa mas'ale layskuma xiri karo ilmaha yaryarka ayagu hadda waa joogaan waa loo ijaazeey karaa qof aan jooginba sidiisa laakiin oo la yidhaha ninka qabiilo hebel ninka loo dhali ka dhalan doono ayaan u ijaazeeyey qofaan joogin walow qaala haddii uu yidhaahdo ajaztu laka waxaan ku ijaazeeyey an tarwiya inaad iga warisid maa saxa cindaka adiga agtaada ka ansaxo mimaana ah samictuhu aniga aan maqlay iyo wamaa sa asmacuhu waxa aan maqli doono meeshaan marka masmuucaadkiibaa qaarna joogaa qaarna aan la ogeyn wuxuu maqli doona lama yaqaano falwalu jayidun mima samictuhu waa sax wathaanii midka labaad wamaase asmacuhuna wuxuu leeyahay faasidun muxuu faasid ku yahayna hayru mawjuud waay waa samaac aan joogin waqad xaawala bnu salaax wuxuu isku dayay takriijahu masaladan inuu ka takriijiyo calaa ana alijaazata idnun ijaazadu inay idin tahay kal wakaalati oo kale ayb wa fii maa low qaala haddii uu yidhaahdo wakaltuka waxaan kuu wakiishay fii bayci maa saamlikuhu waxa aan soo milkin doono beeciisaan kuu wakiishayna khilaafun ayaa ka taagan furuucda ayb yani wuxuu leeyahay mas'aladan ijaazada mimaas asmacuhu waxaa laga takriijina wakaalad shay uu soo milkin doono inuu wakaaladeed samaysto oo kaley la mid tahay taasna khilaaf baa ka taagan wa ama alijaazatu bimaa yarwiihi ijaazatan mas'ale kale waatan marka isagu wax uu ijaazo ku wariyey ijaazo ma kusii dhiibi karaa waa ijaazo kasii ijaazo wa ama alijaazatu ijaaza bimaa shay uu ijaazeeyo yarwiihi isaguba uu warinayo ijaazatan uu ku warinaayo faaladii calayhi ljumhuuru jumhuurku kan ay qabaan waxaa weeyaan alriwaayatu bilijaazati cala alijaazati ijaazo in ijaazo korkeeda lagu warin karo wa in tacadadad haba badato mutaakhiriinta waxaad arkay ijaazuu ku warinaa sheekhiisana ijaazuu kusii wariyey sheekha kalena ijaazuu kusii wariyey waa socotaa wa miman nasa calaa dalika addaara quطniyu ayaa ka mida ah, wa shaykhuhu abulcabaas ibnu cuqda walxaafidu abu nucaym alasbahaaniyu walkhatiibu ayaa ka mida ah, iyo rag badan oo kale wagayru waaxidin iyo mid wixii ka badanoo min alculamaai culimada ka mida ah, ayaa sidaa ku tegey qaala bnu salaax wamanaca min dalika waxaa diiday bacdu man laa yuctadu bihi dadka aan khilaafkooda la tirsanin qaar ka mido min almutaakhiriina wasaxiixu aladii calayhi alcamalu sida saxiixa ee camalku uu ku taagan yahay lagu camal falana jawaasuhu inay bannaan tahay washabahuu dalika bitawkiili lwakiili ninka wakiilka inuu wax sii wakiilan karo ayaa laga takhriijinama tawkiilu lwakiil tawkiilu lwakiil say ahayd iyada marka towkiilulwakiil haddii ninka muwakilka ah shayga iyo shaqada uu u dhiibay ninkan wakiilka ah haddii caadatan la ogyahay inuunan isaga qaba karin ilaa inuu dad wakiisho maahane tawkiilulwakiili waa sax haddii uu isaga qaban karana inuu wakiil kale sii samaysto waa inuu u idmo muwakilkii hore waa inuu u idmo w mar haddii marka sheekhi ou idmo uu yidhaa waa iga werin kartaa waana sii ijaazay kartaa weliba hadduu yidhaa ishkaal male marka ayb halkaasuu marka ka takriijina tawkiil masaladaas tawkiilulwakiilka ayb ijaazada meelahaasu uga baxay marka alqismu araabic qeybka afaraad almunaawalatu waa munaawaladii fain kaana macahaa ijaazatun munaawala marka waxay tahay ardaygaa imaanaayo sheekha kitaabkii nuskhadiisiibuu siina ardayga markaasuu leeyahay orod soo fiirfiiri waana iga werin kartaa idina ugu dara ama waa u dhiibayaa keliya bs ayb ama ardaygii baa nuskho soo qaadayo nuskho farac ah oo sheekhiisa nuskhadiisa farac ka ah ayuu intuu soo qorto ayuu sheekhi u keenayaa matala markaasuu leeyahay sheekhiina intuu fiirfiiriyo ta'amul sameeyo ayuu leeyahay marwiyaadkeeyu waa yihiin wax ah, meeshan ku yaal waana kuu idmay munaawala labadaba waa iska tahay ardayga inuu kitaabkii sheekha u dhiibo ama sheekh inuu ardayga u dhiibo munaawalada marka waa sidaas ayb laba noocay u qeybsantaa marka munaawala maqruuna bilijaaza iyo munaawala mujarada can ilijaaza munaawalo oo ijaazo ay la socoto iyo mid ijaazo ka qaawan munaawaladu marka hadday ijaazo la socoto de ijaazadii hadda aan soo dhaafna waa ka fiican tahay soo maha yaa leanna ijaazadii hadda aan soo dhaafnay kitaab laysma siinaynin midaan ijaazo iyo kitaab isla socdo waay waa inay ka sarraysa marayb almunaawalatu fain kaana macaha ijaazatun haday la jirto mithlu an yunaawila shaykhu sheekhu inuu u dhiibo waay addaaliba ardayga kitaaban kitaab kitaabka oo min samaacihi min masmuucaatihi masmuucaadkiisa ka mid ah wa yaquula lahu wa an yaquula lahu inuu u yidhaahdo waaye irwi haadaa cannii iga weri kan qaado oo iga weri muxuu isku darayna kitaabkiina sheekhii kitaabkii ardaygiibuu u dhiibay wuxuu ugu daray ijaaze ama idinna waa ugu daray ayb wayumallikahu wa an yumallikahu inuu milki siiyo iyaahu wa yumallikahu sheekhii ardaygii buu milki siinayaa iyaahu kitaabki buu markaas milki siinaya u dhiibay aw yuciirahu ama waa caariyeysiinayaa liyansakahu si uu u guursado oo u guuriyo kitaabka waa guurinayaa uma yuciidahu ilayhi waa ka soo celinayaa marka ow yaatiyahu daalibu ama ardaygaa la imaanaya bikitaabin kitaab kitaabka oo min samaacihi samaacii sheekha samaaciisa ah fayata'ammaluhu waa fiirfiirinayaa sheekhii uma yaquulu wuxuu dhahayaa irwi canii haada iga wari kitaabkan ayb ma fahamteen marka suuradeedi wa yusamaa haada kan waxaa lagu magacaabaa carda almunaawalati cardu lmunaawala leraa cardina waa jiraa bandhig munaawala kitaabna waa laysu dhiibe waqad qaala alxaakimu ina hada kani ismaacun maqashiin waayuwaa oo kale cinda kathiirin min almutaqadimiina in badan oo mutaqadimiinta agtooda waxakowhu can maalikin nafsihi bay ka sheegeen wzuhriyi warabiicata wayaxya bni saciidin alansaariyi min ahli lmadiina wamujaahidin wa abi zubayr maxamed ibni muslim ibni tadrus wa sufyaana bni cuyayna min almakiyiina wacalqamata waibraahiima washacbiyi min alkuufati min ahli lkuufa waqataadata waabi alcaaliya waabi lmutawakil annaaji min albasra wabni wahbin wabni lqaasim waashhaba min ahli misra wagayrihim min ahli shaami walciraaq wanaqalahu can jamaacatin min mashaayikhihina waa kasoo guuriyey qaala bnu salaax waqad khallata fii kalaamihi warkiisa wuxuu ku dheehay uu ku daray carda almunaawalati munaawalada cardigeediibu wuxuu ku dheehay bicardi alqiraa'ati intaanu culimo sidan ma qabaane munaawalo waa ismaac oo kale ma qabaan intaan culimada aheen ee waxay tahay qiraa'adii hadda ka hor waxaan soo marnay sooma alqiraa'a cala shaykh alqiraa'a cala shaykh cardina waa la dhahaa sooma dhihin cardigaas iyo cardigaanu isku qalday marka cardigii qiraa'ada ayuu halkan keenay raggan dhanna waxa ay dhaheen samaaca samaacuu la mid yahay waa cardul qiraa'a cala sheekh iyo samaaca isku mida waa waxay dhahayeen horena waa uga soo hadalnay masaladaas marka khilaafkii alqiraa'a cala sheykh iyo samaaca ka jiray ayuu halkan usoo raray marka munaawalana la mid maaha qiraaa cala sheykh uma qaala alxaakimu waladii calayhi jumhuuru fuqahaai lislaam sida ay islaam fuqahaau lislaam u badan yihiin aladiina aftahu fi lxaraami waalxalaal kuwaasoo xalaashii xaaraanta jawaabay anahum lam yarowhu samaacan samaac ma aynan u arkin wabihi qaala shaaficiyu waabuu xaniifata waaxmadu waisxaaqu wathawriyu walawsaaciyu wabnu lmubaarak wayaxya bnu yaxya walbuweytiyu walmuzaniyu wacalayhi cahidna a'imatana wailayhi dahabuu wailayhi nadhab wallahu aclam saas ayb wa amaa idaa lam yumallikhu shaykhu lkitaaba sheekhu haddii uu ardaygu kitaabka siinin walam yucirhu uunan caariyeysiinin iyaahu fa inahu munxadun waa ka degayaa camaa qablahu tii ka horreysay kitaabka waa la tusay waa laga ceshtay mar haddaan la milki siinin la caariyeysiinin almunaawalatu almaqruunatu bilijaazati way ka hoosaysaa midaan yani tii hore waa ka hooseysaa ujeeda xataa ina minhum man yaquulu waxaa jiro dad dhahayo haadaa mimaa laa faa'idata fiihi kitaabkan hoo keen haddana maxaa faa'iida ku jira wa yabqaa mujarada ijaazatin ijaaza qaawan unbuu noqonayaa markaas oo munaawaladii baan jiraynin qultu amaa idaa kaana alkitaabu kitaabku haddii uu yahay mashhuuran mid caan iskao meel walba laga helaayo kalbukhaariyi aw muslimin aw shayin min alkutubi almashhuurati fahuwa kamaa low mallakahu isagoo milki la mita ow acaarahu iyaah ama caariyey wallahu aclam dii kitaabka ou caan yahay walow tajaradat ilmunaawalatu can ilidni munaawaladu hadday idin ka dhar la kitaabka waa loo dhiibay weri lama dhihin laakiin fi riwaayati loo idmo falmashhuuru annahu laa tajuusu ariwaayatu bihaa in wax lagu wariyaa ma banaana waxaka alkhatiibu can bacdihim jawaasaha buu ka xikaayooday qaala bnu salaax wa min annaasi waxaa ka mida culummada dadka man jawaza ariwaayata bimujaradi iclaami shaykhi liaalibi ahlucilmiga waxaa ka mid a qaar sheekhu hadduu yiraahdo kan aniga marwiyaadkaygii waaye bis sheekhu inuu ardayga ogeysiiyo marwiyaadkiisa in wax loogaga warin kara ardaygu sheekha uu kaga warin kara qaar baa qabee iclaamkana waa u tegi doonaa mar hadday iclaamkuba ogol yihiin in wax lagu wariyo tanna waa ogolaanayaan ayb bimujaradi iclaami shaykhi liaalibi ana hada samaacuhu wallahu aclam markaa ninkii iclaam ogolaa wax in lagu weriyo tanna waa ogolaanaho munaawala oo mujarada can alijaaza wayaquulu raawi bilijaazati ninkii ijaazada wax ku werinaayo sidee u werina muxuu dhahaa marka anba'anaa ayuu dhahayaa fain qaala hadduu yidhaahdo ijaazatan uu ku daro anba'naa ijaazatan fa huwa axsanu laba isilaaxyayna iska kaa dhexgelin weliga mutaqadimiin iyo mutaakhiriin mutaqadimiinta anba'anaa ayagu waxay ula mid tahay xadahanaa iyo akhbaranaa mutaqadimiinta hadday isticmaalaan akhbaranaa iyo anba'anaa iyo xadahanaa oo isugu mid ijaazana markaa iyagu waxa ay ijaazada ku helaan ambaanaa maynan dhihi jirin mutaqadimiinta bal wixii samaac iyo qiraa'a cala shaykh bay ambaanaa u isticmaali jireen laakiin mutaakhiriintii dambe qarnigii afraad iyo wixii kasii dambeeyey ayaa waxaa caan baxday wixii ijaazo lagu maqlana ambaanaa in la dhaho wixii samaac lagu maqlana akhbaranaa iyo xadatanaa in la dhaho marka ijaazada amba-ana waa lagu dhihi karaa curfi muta-akhiriin waay wuxuu ka hadlaya ogow marka waa curfigii muta-akhiriinta waxuu ka warramay ayb wuxuu leeyahy wayajuusu anba'anaa waxadaanaa ayaa bannaan cinda jamaacatin min almutaqadimiina jamaaca mutaqadimiinta ka mida agtoodana ayb waqad taqadama annaqlu marka kutubtan dambe baqawi kutubtiisa iyo kale macaalimu tansiilka tafsiirka iyo sharxu sunnaha iyo amba'anaada shuyuukhdiisa badanaa waxaad arkay amba'anaa iyo inuu uga warinayo marka ijaazay isaga badan tahay ayb waqad taqadama annaqlu can jamaacatin ayaa soo hormartay annahum jacaluu carda almunaawalati almaqruuni bilijaazati bimansilati samac inay kala mid dhigeen haaulaai kuwan yaquuluuna waxay dhahayaan xadatanaa wa akhbaranaa bilaa ishkaal ee ninkii hadda soo dhahaya munaawalada ijaazada wadato samaacay la mid tahay ee xadatanaa waa ogolyahay soo ninkaas ayib wladii calayhi lmuxadiiin waladii calayhi jumhuuru lmuxadisiina qadiima waxadiidan anahu laa yajuusu ilaaqu xadatanaa walaa akhbaranaa in la ilaaqo ma bannaana bal muqayadan xadaanaa ijaazatan akhbaranaa ijaazatan ha qaydo laakiin inuu iska sii daayo ijaazana uu wax ku wariye sax ma aha abuu nucaym alasbahaani ayaa samey jiray marka xadaanaa markuu yidhaha maxaa loo malaynaa inuu ka maqlay isagana muxuu ka wadaa ijaaze ahaan ayaan uga warinayaa buu ka wadaa marka tadliis waaye marka oo waxaa la yidhaha tadliiskaas tadliis uladaa tadliis uladaa ayaa la yidhaha abuu nucayma lagu tilmaamay wa kaana alawsaaciyu awsaaci wuxuu ahaa yukhasisu lijaazata ijaazada inuu ku khasisi jiray biqowlihi khabaranaa bitashdiid khabaranaa haddii uu ilaa ijaazu ka wadaa waa isdilaax khaasa khulaasatu lqowl mutaqadimiinta amba'anaada iyaga samaaca iyo wax walbay u isticmaala amba'anaa iyada iyaga yani xadathanaa iyo akhbaranaa oo kale la ah, ayay u ahayd mutaahiriintana anba'ana iyaga waxay ka isqilaax uga dhigteen wixii ijaaze ay kusoo maqlaan nuqbaha iyo nuzhada iyona waa sheegsheegan alqismu alkhaamis qeybka shanaad almukaatabatu bian yaktuba ilayhi waa inuu usoo qoro bishayin shay min xadiiihi ah mukaatabadan waxaa laga wadaa axaadiiu soo qora sheekha axaadiidtiisii xadaanii fulaan can fulaan can fulaan can fulaan can fulaan can nabiy sal l salam dhowr xadiisuu soo qorayaa nina u diraa marka warqad buu u gelinaa qofku ugu dhiibayaa hebelaan u qoray u geey fain adina lahu hadduu u idmo fii riwaayatihi canhu hadduu idin ugu dara inuu ka wariyana fahuwa kalmunaawalati almaqruunati bilijaazati o waa munaawalo ijaazo la socoto wain lam takun macaha ijaazatun haddaynan la soconin faqad jawaza riwaayata bihaa in lagu wariyo mukaatabadaas ijaazada aan lahayn ayuubu ayuub ibn abi tamiimata asakhtiyaaniy wa mansuurun mansuur bnu lmuctamir wallaythu wagayru waaxidin min alfuqahaai ashaaficiyati walusuuliyiin wahuwa almashhuuru waana sida mashhuurka wajacaluu dalika waxay ka dhigeen aqwa min alijaazati almujaradati ijaazada idinka ka yacni mujaradada ah ijaazo iska mujarad ah oo kale kalami inay ka xoog badan tahay bay tilmaameen tan oo danayn gaaraa ku jirto waa loo soo qoray ninka axaadiidka waqataca almaawardiyu bimanci dalika ayuu gooyey isaga wajawaza allaythu wamansuurun fi lmukaatabati an yaquula inuu dhaho akhbaranaa waxadahanaa mutlaqan walaxsanu lalyaqu taqyiiduhu bilmukaatabati in lagu qeydo xadahanaa mukaatabatan akhbaranaa mukaatabatan hala dhaho qaarna waxay dhaheen waa layska idlaaqi karaa waa iska waadix salafku marka waa isku qori jireen axaadiid mugiirat bnu shucba waa waatuu u qoray axaadiid mucaawiya dikriga bacda salaad ku saabsan alqismu saadisu qeybka lixaad iclaamu shaykh iclaamku marka waxaa weye sheekha wuxuu ogeysiinayaa ardaygiisa inuu axaadiidtan isaga leeyahay ayb iclaamu shaykhi ilaa tilmiidihi inuu ogeysiiyo ana hada alkitaaba samaacuhu min fulaan ana hada alkitaaba kitaabkan inuu yahay samaacuhu isaga wixii uu maqlay min fulaanin uu ka maqlay min gayri an ya'dana lahu isagoon u idmin fii riwaayatihi canhu wax riwaaya isagoon u idmin ayuu leeyahay waxaan axaadiidta inta ku taagno waa axaadiidtii aan sheekhayga ka maqlay hebel ah bis faqad sawaqa waxaa ogolaaday oo baneeyey alriwaayata bimujaradi dalika in lagu wariyo dawaa'ifu min almuxadisiina walfuqahaa dawaaif muxadisiinta iyo fuqahada ka mida ah, minhum ibnu jurayj wa qataca bihi ibnu sabaaqna sidaasuu guuye wakhtaarahu gayru waaxidin baa doortay min almutaakhiriina ka mida ah, xataa qaala bacdu daahiriyati low aclamahu hadduu ogeysiiyo bidalika kaagaas wanahaahu ou ka reeba can riwaayatihi canhu inuu ka wariyo falahu riwaayatuhu inuu ka wariye uu leeyahay axaadiidtan anaa wariyey oo iska leh mana iga wari kartid haddou dhaho xataa waa ka wari karaabay kamaa low nahaahu can riwaayati maa samicahu minhu waxay la mid tahay xadiidkii uu ka maqlay isagoo maiga warin kartid yiri oo kale masaladana waa soo marnay alqismu saabicu alwasiyatu waa dardaaran sheekhi marka waa dardaarmayaa axaadiis buu dardaarmayaa hebel ayaan u dardaarmay kitaabkeyga hebel kitaab fulaan oo aniga axaadiisteyda ku taalla hebelaan u dardaarmay ayuu leeyahay bimujarad dardaarankaas wax ku werin kartaa marka bian yuusiya waa inuu dardaarmo bikitaabin lahu kitaab uu leeyahay kaan yarwiyahu lishaksin waaba inuu shaksi u wariyey faqad tarakasa bacdu salafi way ruqseeyeen fii riwaayati lmuusaa lahu midka loo dardaarmay riwaayadiisa bidaalika uu alkitaabi kitaabka uu wariyo iyou ka warinaan can ilmuusii midka dardaarmay inuu ka wariyo washabahuu dalika waxay ku shabaheen bilmunaawalati iyo wa biliclaami biriwaayati qaala bnu salaax wahada baciidun fogtahay wa huwa imaa zallatu caalimin ow muta'awilin labadaa laysku shabahana nin caalima simbiri xadiisa waay ama waa nin mutaawil oo qalad wax u fahmay ilaa an yakuuna araada inuu doono maahna bidalika kaagaas riwaayatahu canhu bilwijaadati allaahuma de inuu ka wado wijaada wijaadada waa noo imaan doontaa qof baad kitaabkiisa meel ka heshay wajadtu bikhadi fulaan ebel fartiisa waxaan ku arkay waxaas waxaas isago xadiidka inaad weriso haddii sidaa laga wado waa sax laakiin si kale kulama mid noqonaysa waxyaabahaas bimujarad dardaaran taxamul qof wax looga xambaara maahan bay leeyihiin alqismu thaaminu qeybka sideedaad alwijaadatu wijaadada marka waxay tahay ninkan <coughs> kitaab uu axaadiidtiisii ku qoray inaad meel ka heshay ma ka warin kartaa kitaabkaas marka bimujarad helitaankaaga wa suuratuhaa suuratu lwijaadati an yajida waa inuu helo xadiian xadiid ow kitaaban ama kitaab bikhadi shaksin shaksi fartiisa inuu ku helo biisnaadihina uu ugu helo nin fartiisa ayuu wuxuu arkayaa isnaad bilaabanayo ninkaas ka bilaabanaya ilaa nebiga ta socdo isaga ma ku darsan karaa marka sheekhaas inuu ka wariyo oo kitaabkiisaas uun ou helay falahu an yarwiyahu canhu inuu ka weriyo uu leeyahay calaa sabiili alxikaayati sheeka ahan fayaquula uu yidhaahdo wajadtu bikhadi fulaanin fayaquulu wuxuu dhahayaa wajadtu bikhadi fulaan hebel fartiisa waxaan ka helay xadatanaa fulaanu wayusniduhu waa isnaadina wajadtu bikhadi fulaan xadiis saxiix muslimka ku jirto saas oo kalaa jirta wayaqacu hada kahiira fi musnad ilimaam axmed ayuu ku dhacaa yaquulu bnuhu cabdullaahi imaam axmed wiilkiisa cabdullaahi baa wuxuu dhahayaa wajadtu bikhadi abi xadahanaa fulaanu wayasuuqu xadii waxaa muuqanaysa xadiidkaas inuunan aabihiis ka maqlin samaac ahaan laakiin muxuu uga maqlay qoraalkiisuu helay walahu an yaquula inuu yidhaahduu leeyahay qaala fulaanun ebel wuxuu yidhi sidaa hadda kutubta badanaaba qaala bnu teymiya leedahay bnu teymiya adiga kama silsilo sanada ma aadan uga maqlin samaaca laakiin kutubtiisii baad heshay soo maana ayb qaala bnu lmundir qaala fulaanun oo kale yacni kitaabkiisa waa wijaada waa wijaada oo kale lana kitaabkan inuu ka ansaxay waa mutawaatir ayb walahu an yaquula qaala fulaanu idaa lam yakun fiihi tadliisun yuhimu luqiya haddii uunan jirin tadliis iihaam gelinayo qofka inuu la kulmay sheekhan qaala ibnu salaax wajaazafa bacduhum qaarkood waa sii way xadgudbeen faadlaqa fiihi wuxuu ku idlaaqay wijaadadan xadaanaa aw akhbaranaa wantuqida dalika calaa faacilihi qofka sidaa sameeyen waa lagu naqdiyey wijaada marka inaad xadaanaa isticmaasho ma aha walahu an yaquula inuu yidhaahdo ayuu leeyahay fii maa wajada min tasniifihi wixii uu arkay oo kitaabkiisa ah bigayri khadihi farta qofkaas aan ahayn maalan sheekhan axaadiista warinaayo fartiisa kuma qorno meesha nin kale fartiisa u maxaa la dhahaa marka dakara fulaanun hebel wuxuu sheegay baa laga cabira wa qaala fulaanun aydan wayaquulu balaganii can fulaan fii maa lam yataxaqaq waxa uunan hubsanin annahu min tasniifihi inuu yahay ow muqaabalatu kitaabihi kitaabkiisa wixii lagu muqaabaleeyey inuu yahay u ka shakisan yahy wallahu aclam qultu wlwijaadatu wijaadada laysat min baabi riwaayati riwaayo baabkeed maaha wa inamaa hiya xikaayatun waa ka sheekayn laga sheekaynaya camaa wajadahu fi lkitaab wuxuu kitaabkaas ka helay wa ama alcamalu bihaa in lagu camal falo famanaca minhu daa'ifatun kaiiratun ayaa diideen min alfuqahaai walmuxadisiina weliba maalikiyada aw akharuhum fima xakaahu bacduhum wa nuqila can ishaaficiyi wadaa'ifatin min asxaabihi jawaazu lcamali biha wijaadada in lagu camal fali karo waaba ku camal falnaaba hadda kutubtaas aan hadda ku dhaqmayno amaan wax ka guurinayno wijaadaad wada wa laakiin kitaabka waxaa loo baahan yahay in layska taxqiijiyo muxaqiq doorkiisa waa intaasna muxaqiq marka doorkiisa wuxuu noqonayaa kitaabkaas musanifkan ka ansaxay ee ka tawaaturay maxduudaad intuu heli karo inuu jamciyo makhduudaadkaas marka intuu qoraal sameeyo kitaabkii guuriyo qoraalkiisaas uu sameeyey waa inuu makhduudaadkii ku soxo mid kastaa gaar inuu ugu feeriyo makhduudaadka marka waxaa laga yaabaa qaarkood inay culummo ay lahaayeenba nacam bikhadi ibni xajar bikhadi nawowi bikhadi fulaan ayaa la leeyahay nimankaas culummada iyaga marka dabcan waa iska taxqiijinayan waa laysku waa laysku hadlayn karaa kuwa nimankaas iyagaasaa marka lagu saxaa kitaabkii marka wuxuu soo baxayo isagoo lagu kalsoonaan karaa shaqada ugu muhiimsanna kaas bacdi naas taxqiiqa waxay ka fahamsan yihiin lambar in kor lagu dhigo akhrajahu fulaan o fulaan o fulaan o fulaan muxaqiqa ugu dhigan kabacdina ariib ma saxaayo nusqo ma sheegaayo takhriija liraa waxaas taxqiiq lama dhaho nacam takhriijku macnihiisu waxaa weeyaan aayaddan ama xadiidkan meeshuu ku jira inaad dadka u sheegto bis od soo dhoweyso baaxidka usoo soo dhoweyso taxqiiqu laakiin awal shay waxay tahay mu'alifkan kitaabkan iskale sidii uu u allifay inaad keento ama soo dhoweyso shaqo yar maaha marka shaqadaas dad marka luqadii carabigaba ay dhibaysaa mararka qaar taxqiiq galayo marka makhduudkii wuxuu u baahanaya yani wax badan in qofku uu saxo uu fiiriyo mucalimi laba risaalo wuxuu leeyahay waxyaabahaas uga hadlo maa cala almutasadiina liqabci alkutub ayaa la yidhaahdaa wax laga rabo dadkaas oo kutubta daabacayo marka wuxuu ka sheekeynaya iyaga siday u taxqiiji jireen kutubta ayaaba an qofkuna sida ay aad ugu hubi jireen walidaalika kutubta ay aimadaas dadkaas culummadaas soo saaraan waa ka qiimo badan yihiin waana ka nuxur badan yihiin waxyaabaha hadda daaraha qaarkood maba bannaanaba in wax laga guuriyo ciddaan daarulxadiidi la leeyahay iyo daarulbasiira iyo daarulkutub alcilmiya iyo waxba lagama guuri karo waxaad arkaysaa fulaan ibnu fulaan uu qoraa wuxuu leeyahay mutaham haddii aad aada ugu dhabo gasho oo warkaas dib aa u fiirisana mubham waa ereyga mubham iyo mutaham isku siday u dhigmaan laakiin taxqiiqay u baahan tahay shaqo fudud marka maaha marka haddaad mutaham soo naqliso naqli naqligaas waxbaa iska bedelaya dartiisa mararka qaar yacni waxyaaba aada gariib maba banaana in laga guuriyo waxay noqon kartaa been abuur lagu been abuuranayo culummadaas xataa iska jiri marka marka leeyahay marka war kitaabka la taxqiijiyo isticmaal marka maaha kitaa warqaday warqad ma tahay iyo qad madow un um, bis inaa fiirsata maahan sax ayb wuxuu yidhi qaala bnu salaax waqataca bacdu lmuxaqiqiina min asxaabihi fi lusuuli waxay gooyeen muxaqiqiinta qaarkood oo min asxaabihi min asxaabi shaafici fi lusuuli waxay ku gooyeen usuulka dhexdiisa biwujuubi alcamali biha in lagu camal falaba inay waajibtahay cinda xusuuli thiqati bihi marka la helo kalsooni lagu qaba iyada qaala bnu salaax wahada huwa aladii laa yatajihu hayruhu fi lacsaari almutaakhira waqtiyadan dambe wuxuu leeyahay wax kalaba suuragal maba ahanba oo muwajah ma aha wahada kan huwa aladii waa midka laa yatajihu ounan yacni yacni aynan wajiih noqonaynin ayruhu hayrkiis ounan saa'iq noqonaynin fi alacsaari almutaakhirati waqtiyadan dambe litacadudi shuruudi riwaayati fi hada zamaan wxule waqtigan shuruudii riwaayada la waaye mutacadir noqotay marka waxaa kutubtii culummada unbaa la isticmaalayaa marka wijaado wax in lagu samayn lagu camalfali karo waay marka hadii kale kitaab inaan lagu camalfalina imaanaysa yacni falam yabqa ma baaqi noqonin ilaa mujaradu wijaadaatin ubaa baaqi noqota qultu waqad warada fi lxadiidi ibnu kaiir baa dhahay waxaa soo aroortay xadiidka can inabiyi sala allahu alayhi wasalam anahu qaal ayu lkhalqi acjabu ilaykum iimaanan khalqiga kuweebaa la idinkugu cajab laydinkugu jacayl badan laydinkugu yaab badan yahay iimaanan xagga rumaynta qaaluu almalaaika malaaigta qaala wakayfa laa yuminuun oo sidee baynan u rumayneynin wahum cinda rabbihim rabbigood agtiisay joogaan wadakaruu lambiyaaa bay sheegeen faqaala wuxuu yidhi wakayfa laa yuminuun saynan u rumayneynin ambiyada waalwaxyu yanzilu calayhim waxyigana iyagu kusoo degayaan ayb qaaluu wanaxnu anaga faqaala wakayfa laa tu'minuun sidee baydnan u rumaynaynin wa ana bayna adhurikum anaaba idinku dhex jire qaaluu faman yaa rasuula allah qaala qowmun qolo ya'tuuna imaanayaan min bacdikum gadaashiin yajiduuna suxufan kutub ayay helayaan yu'minuuna bima fiiha kutubtaas waxa ku sugan ayay rumaynayaan kuwaasaa idinka badan yacni dhinacaas marka loo fiiriyo waa ee idinkaa iyagaa idinka fiican saxaabaday ka fadli badan yihiin maaha fadligu jawaanib badan baa laga feeriyaa hadda dhinacan unbaa laga hadlaa tan waa nisbi shaygan waqad dakarna alxadiida biisnaadihi iyo wa lafdihi fii sharxi albukhaariyi ayaan ku sheegnay buu leeyahay oo ibnu kathiir marka bukhaari iyo waxbuu guda galay sharxiisa fa wuxuu yihi marka waqad dakarna alxadiida biisnaadihi walafdihi fi sharx lbukhaariyi walilahi alxamdu fayuqadu minhu waxaa laga qaadanayaa madxu man qof ammaantiis camila ku camal falay bilkutubi almutaqadimati kutubtii hore bimujaradi alwijaadati lahaa helid ou helay darteed bes ayb wallaahu aclamu wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed halkaas marka waxuu ku dhameeyey taxamulkii iyo siyaq siyaq ladaa sal allah wslam ala nabiyina